علمتنا وزدنا علما وتقا يا كريم يا لطيف وبعد waa darsigeennii konton iyo sideedaad ee khatimaada kitaabkeenna qadru nada qaala musanif raximahu llahu waqad yuckasu fiihinna waxaan kusoo jirnay waqfigii iyo joogsigii waxaan soo tilmaamnay kelmaddu hadday ta ugu dambayso hadday tahay jamcana saalim alif iyo alif iyo tay ugu dambayso iyo haddaysan ahayn hadday tahay waanu soo garanay haddaysan ahayn waanu soo garanay waan ka wadaa hadday ahaydna lafteeda aan soo dhiganay soo ma ahayd axkaamtan usoo kala siinay buu sheikhu wuxuu ku yidhi waqad yuckasu fiihinna lid bay isku noqon karaan maxay isku noqon karaan lid oo maxaa labada lid bay isku noqon karaan waa tan addamiiru damiirka fiihinna ku jira raajicun wuxuu u laabanayaa ilaa qalbi taa'i raxma raxma kelmadda ah tacdeeda in loo rogo haa'an loo rogo iyo wa ihbaati taa'i muslimaat iyo in muslimaad tacdeeda la sugo yaah wa xadfi yaa'i qaadin qaadin ya-eeda in la tuuro wa ihbaati yaa'i alqaadii qaadii ya-deedana in la sugo halkaasuu u laabanayaa sidaa waa sidii qiyaaska ahayd soo maahan cagsi baa lagu sameynayaa markaa ay macnuhu waxa wey markaa ihbaa qalbitaa iraxma haaan soo masaladeeda qiyaaska ahayd maa raxma raxmatun ista ku istaag raxma soo maa taalidkeed maxaa ah waatan waqad yuuqafu calaa raxmatin bitaa in lagu istaago waa lidkeed soo ma jeed maxaa dhahaysaa wa calaa muslimaatna bilhaa tii hore maxay ahayd ihbaatu taa'i muslimaat soomaa in la sugo muslimaat balku istaag muslimaat lidkeed muxuu noqonayaa bilhaayi in la keeno la dhaho muslimaah in la yidhaahdo wa calaa qaadin qaadinna bilyaa'i in la sheego ayadoo wixii ma garanaysaa munawan ah qaadinsa munawan ahayn yaa u asalku muxuu ahaa qaad in la yidhaahdo soo ya baa laken waxaa dhahayaa qaadii ayaduna wey jidhaayo waa cagsi weeyaan waa hee wa cala alqaadi qaadiyana bilxadfi oo ah alqaadi in la yidhaahdo alwaqf cala almanquus almansuub intaa waa kii godnaa ama hoos dhignaa isimka manquuskaaya oo hoosoo kor ka dhigan ka warama asaga walaysa fii nasbi qaadin walqaadi ila alyaa idaa kaana hadduu yahay almanquusu mansuuban hadduu yahay wajaba waxaa waajiba fil waqfi istaagidii ithbaatu yaahi yaada in la sugo warkama ku dhaca horta marba hadduu manquus yahay mid kordhigan horta ya waa in waa in ya la sugaa oo la akhriyaa marka yada la akhrin la midkood waay fa in kaana munawaran haddae tanwiin wadato ya-du ubdila waa loo bedelayaa min tanwiinihii alifan baa laga dhigayaa ka qowlihi tacaalaa rabbanaa inanaa samicnaa munaadiyan soo maahayn ku istaag munaadiyaa baa ugu istaagaysaa zaydan ku istaag zaydaa baa saas ugu istaagaysaa wain kaana hayra munawan hayru munawan waa alya waxbuu wataa waqafa baa lagu istaagay calyaai baa lagu istaagay ka qowlihi tacaalaa idaa balagati itaraaqi so kuma istaagtaan kalaa idaa balagatit taraaqii baa dhahaysaa buu ku yidhi waa hadduusan wadan tanwiin wadan warkaama ku dhaca horta alwaqfu calaa idaa idaadii markii lagu istaagay maxaa la samaynayaa idan idantii wey idan wayuqafu calaa idan wanaxwihi nasfacan wara'aytu zaydan bilalifi baa lagu istaagayaa intaba yajibu waxaa waajiba filwaqfi istaagidii qalbu nuuni saakinati yajibu waxaa waajiba fi lwaqfi istaagidda hee qalbu nuuni saakintaas may ahriya horta yajibu fi lwaqfi hee qalbu soo maaha yaah yajibu waxaa waajiba fi lwaqfigii yacni istaagiddii dhexdeeda waxaa waajiba qalbu nuuni saakinati nuuntii renan in loo rogo alifan loo rogo fii alaati masaa'ila في alaai masaa'ila masaa'il saddex mas'alo markii lagu istaagayo yaa in meeshii nuun la qori lahaa alif la qoro ayaa ma garanaysaa waajib ku yidhi kow idantii wey idan ixdaahaa idan weeye haadaa arinkaas ayaa huwa saxiixu ah idan markii loo istaagayo idan yacni in alif la qoro nuun aan la qorin buu sheegayaa in alif la qoroo aan hee yani qalbu nuuni nuuntii maxaa loo rogayaa ee qalbul alifi nuunan maaha nuunta meesha taalba maxaa loo rogayaa alif loo rogayaa wey macnu waa goorma waa idan markii lagu isaago haadaa huwa saasaa saxa marka idan markii la ahrinayo idan nuun caadiya la qoraya markii lagu istaagayo alif baa la qoraya wajazama ibnu cusfuur wuxuu asagu gooye fii sharxi ljumali kitaabkiisaas biannahu yuuqafu calayhaa binuuni nuuntii in lagu istaagayo waaya wa banaa calaa daalika arrinkaana wuxuu keenay yani wuxuu ku dhisay annahaa tuktaba binuuni nuun in la qoro walaysa kamaa dukira halkaa masalaa ku jidha maxay tahay masaladu idan soo kelmad ma ah iidan markii la arinaya maxaa la dhahayaa iidan ukrimaka soo maahan iida markii lagu istaagayo iidan laguma istaagaya buu yidhi iida baa la dhahayaa buu yidhi tanwiintasoo garan zaydan ku istaag zaydaa saasoo kale lagu istaag buu ku yidhi kow mataa horta saasaa saxa ibnu cusfuur muxuu yidhi asaw meesha maxaa ku qoran buu yidhi yaa meesha maxaa ku qoran yaah maxaa ku qoran meesha idan xagga maxaa ku qoran iyo da iyo nuun sooma qornaa soo nuuma qornaa nuunta qoran ha lagu istaago buu yidhi iidan ha la dhaho idan idanku istaag buu ku yidhi haa sideeda ku daa annaguna maxaan leenaha maya ahee markii lagu istaagayo meesha nuunta ha la keeno calif dhawaaqa ha hala keeno ha la dhaho waaya walaa takhtalif alquraa'u quraa'du iskuma khilaafin fi lwaqfi calaa naxwi walan tuflixuu idan abadaa annahu bilalif in lagu istaagayo idantaas ku jira aqaayadaas markii la istaagaya in alif lagu istaagayo idan aan lagu istaagayn iskuma khilaafin buu yiri taas waa taa nuunu tawkiid alkhafiifa nuuntii tawkiidka ahayd ee jilicsanayd alwaaqacati bacda alfatxati dhacaysay ayadana markii lagu istaagayo alif baa la keenayaa ka qowlihi tacaala lanasfacan sooma horta lanasfacan saas wey nuuntoki lanasfacanna baadhaafia lanasfacan laga dhigay marka lanasfacan hadii laga dhigay ha lagu istaagay lanasfacaa baa lagu istaagayaa marka waa la jiidayaa walayakuuna baa lagu istaagayaa waqafa aljamiicu waxay ku istaageen calayha bilalifi bay ku istaageen qaala shaacir wuxuu yidhi waiyaaka walmaytaati laa taqrabannaha walaa tacbudi shayطaana wallaaha facbudaa muxuu ka daliishanayaa sheikhu nuunu tawkiid alkhafiifa alwaaqacati bacda alfatxa markay timaado maxaa samaynaysaa oo ku istaag lagu dhaho alif baa u bedelaysaa istaagii warkaa waa ku dhaca horta soo maa wa iyaaka waxaan kaaga digaya buu yidhi walmaytati adiga iyo baktiga laa taqrabannaha ha cunin laa taqrabannaha ay laa ta'kulannaha wey macnu ha cunin weeyaan walaa tacbudi shaydaan shaydaankana caabudin wallaaha alla qura facabudaa ay facbudan buu ahaa qulibat haa nuunu tawkiid alkhafiifati alifan baa looro aslu wuxuu ahaa ucbudan aaalihatu waxa weye tanwiinul ismi lmansuub ismika mansuubka ee korka dhigan tanwiintiisa naxu ra'aytu zaydan haadaa ah waaya waqafa waxay ku istaageen calayhi alif bay ugu istaageen ra'aytu zaydaa in la yidhahday ku sameeyaan alcarabu carabtu bilalifi bay ku istaageen ilaa rabiicata qoladaa mooyaane fa innahum iyagu waqafu way ku istaageen calaa naxwi ra'aytu zaydan bilxadfi oo maxay dhaheen ra'aytu zayd bilxadfi tuur tanwiintaba dhan satuur ra'aytu zayd qaala shaaciruhum wuxuu yidhi calaa xabadaa qunmuun waxusnu xadiiihaa laqad tarakad qalbii bihaa haa'iman daniif calaa xabada xabadaa wanaagsanayda qunmun gabadha la yidhaahdo gabadha alla fiicnayda oo wanaagsana wa xusnu xadiidihaa warkeeda wanaageeduna fiicana oo la jeclaa wey laqad taragta waxay igaga tagta qalbi qalbigayga bihaa galgaceylkeedii wuxuu igaga tegay yaa oo igaga tagta dheh haa'iman mid galgacayl iyo jaceyl la wareeray haa bay ka ahaysiisay danifan oo haddana hee la weydoobay jacayl la weydoobay la caatoobay marka waxay ka dhigtay nin firaaska la koray jacayl dartiisa soo garamays bay iga dhigtay weya marka haa'imna waxa weeye ashadiid alxub midka galgacaylka darani qabtay danif asalka muxuu ahaa danifan haaiman danifan wey maah haa'iman danifan sida caadiga maxaa dheer rabica marka laga reebo maxaa la dhahayaa danifa soo maa reergaa waxay yidhahdaan alla jaraba daniifha la yidhaahdo marka asluhu daniifan weeye daniifna waxaa laga wadaa almudnii min alxubbi mid galgacayl dartii la caatoobay la weyd la noqda weeyaan kamaa yugtabna sida loo qoro lamaa dakartu markaan sheegay alwaqfa calaa haadihi alaaa dakartu waxaan sheegay kayfiyata rasmihaa fi lkhai ad ahaan wx haddaan soo helna muxuu ahaa dhawaaqii buu ahaa nuunu tookiidan markii lagu dhawaaqayo istaageeda idaa nuunu tookid khafiifa marki lagu dhawaaqayo haye laanaas faacaa soo haye soo qabo tanwiinta ismka laba kordhiga watana zaydaa in la yidhaahdo saasoo maahayn dhawaaqi weeyaane see loo qorayaa marka lamaa dakartu markaan xusay alwaqfa calaa haadihi alaaa saddexdaasku istaagideeda dakartu waxaan xusay kayfiyata rasmihaa sida loo qoro في filkhai filkhadi khad ahaan istidraadan raacsiin anoo raacsinaya taa hore fadekartu waxaan sheegay ana nuuna nuunta fi lmasaa'ili alaaa tusawaru in loo qorayo alifan loo qorayo calaa xasabin waqfi hadba sida loogu istaagayo saddexdaba hadba sida loogu istaagayo ayaa loogu qorayaabuu ku yidhi haye wa can ilkuufiyiin waxaa laga suuriyay ayaga ana nuuna tawkiid nuuna tawkiidka tusawaru nuuna nuun baa loo qorayaa wa can ilfaraan waxaa laga soo wariya ana idaan idanta idaa kaanad naasibatan hadday kordhigan tahay kutibat bilalifi wailaa miyaa kutibat binuuni farqan kala saarid baynahaa iyada iyo wa bayna idan ashar yala kala saaray walfujaa'iya waqad talahasa waxuu kusoo koomaya arinkaasi anna fi kitaabati idan idan qorideeda alaatu madaahib baa ku jira kow bilalifi mulaqan alif in la qoro a iyo daal iyo alif in la qoro wanuunu mulaqan ama ha lagu istaago ama yaan lagu istaagin ama meel godaal ha joogta ama meel kordhig ha joogta ama meel inhee nuun la qoro watafsiil in la kala saaro ah? Eh, oo ah hadday godan tahayna hadday kordhigan tahayna hala qoro alifta oo faraaba qabo soomaan haddii kalena nuun hala qoro waayahay kitaabat lalifi almutaarifa alifta gadaal ugu dambaysa sida loo qoraa wa tuktabu alifu bacda waawi ljamaacati ka qaaluu duuna alasliyati ka zaydun yadcuu watursamu alifu yaaan idaa tajaawazat halaaata tadcaa walmustafaa wakaana asluhaa alya karamaa walfataa waalifan fi hayri ka cafaa walcasaa wayankashafa amru alifi lficli bitaa'i karamaytu wacafawtu walism bitathniyati ka casawayni wafatayayni lamaa goortii dakartu aan xusay haadihi lmas'ala aan xusa oo min masaa'il kitaabati qoraalka kitaabteeda ka mida istadratu waxaan sii raacsiiyey bidikri mas'alatayn laba mas'alo xusidood muhimatayna oo muhimo min masaa'ilihaa ka mida ixdaahuma hee annahum iyagu faraquu waxay kala saareen beenal waawi fii qowlika ah zaydun yadcu iyo wa baynahaa wowdaas fii qowliga ku jira alqowmu lam yadcuu bay kala saareen soma jeed alqowmu lam yadcuu fasaaduu way ku dareen alifan alif bay ku dareen bacda waawi ljamaacati oo ah lam yadcuutan ah wajaraduu aliftii bay ka saareen alasliyati asalka ahaydoo zaydun yadcuu ahaydna min alalifi bay ka dhartireen wey qasdan ujeed loo jeedo darteed litafriqati in lagala saaro baynamaa labadaas xarfucillo hadduu wow yahay uuna u ekaado xaaladaha qaarkood wowdii jamcu mudakaru saalimka kii mudakaru alif baana raxaynaya soo ma jeedid zaydun lam yaquumuu yadcuu sotaan tusaalama yadcuu yacfuu oo kale yacfuu yacfuu iyo yadcuu waa isku mide markay cadaygeen ficil mudaaric marfuuc midamatin marfuucun calaamatu damatun muqadaratun calaa aakhiri manaca min duuri haye athiqal manac min duuri ah soo ma aha haye almuslimuuna lam yadcuu asalku muxuu ahaa almuslimuuna yadcuuna saasah soomaan lam geli lam yadcuu almuslimu yadcuu iyo almuslimuuna lam yadcuu soo isku mid maah xagga muuqaalka say mid yihiin xag kale hee lam yadcuu ku jirna waa faacil yadcuuda ku jirna waa xarfu cilla marka sida loo kala saarayaa jamcu saalimka wow baa la raacinaya adif baa la raacinaya waaya athaaniya waxaa weeye buu yidhi anna min alalifaati alfa alifyada almutadarifati ee gadaal xiga maa mid baa ka mida yusawaru loo qoro alifna alif loo qoro wamaa minhaa waxaa ka mida maa mid yusawaru loo qoro yaaan ya ahaan loo qoro suma jeeda horta wa daabitu daalika taa waxaa ku qaban kartaa oo ku sugi kartaa ana alalifa alifta idaa tajaawasat alaaata axruf saddex xaraf hadday ka badato jumlada ku jidho erkelmadda ku jidho aw mase kaanad ay ahayd munqalibata mid laga keenay canyaain laga keenay aw sawarta waxaa u qoraysaa yaa an ya baa loo qoray say u qoraysaa ya ahaan u qor waa goormo buu ku yidhi hadduu wuxuu afar ka badan yahay hadduu saddex ka badan yahay ama asalku ahaa ya yahay tusaale mihaalu daalika fi nawci alawal waxaa weeye istadcaa istadcaa inta xaraf waaye saddexso kama badnaa alifteeda ya qor ya ahaan u qor waalmustafaana waa la mid fi nawci thaani waxay ramaa oo kale iyo wahuda oo kale wahadaamihadaamaqorayo wahadaa oo kale iyo walfataa oo kale walhudaa oo kaleeto afartaasbaa asalkooda maadaama ya ay tahay aliftaasi ya ahaan baa loo qorayaa yanqaab ya baa la siinaya wain kaanad haba ahaatee afartan iyo aaliatan saddex baa ahaatee yaa munqabain kaanad haba ahaatee aaliatan aliftude aliftaa la sheegaya alifta haba ahaatee aaliatan saddex baa ahaatee munqalibatan waa mid laga soo raray wey maxay taas khalad yacni saan u micnayaa khalada wa in kaana hadday tahay haalidatan wey macnuhu yaah waa war cusub yacni faasidan geliya maahayn wa in kaanad hadday tahay aliftu haalidatan mid saddexaad hadday tahay munqalibatan lagana soo raray can waawin laga soo rogay sawarat alifan sawartadhe waxaa u qoraysaa alifan alif ba u qoraysaa soo ma jeedid w ya aliftan asalka hadduu wow yahay alif ahaan u qor wadaalika naxwu qowlika dacaa iyo cafaa iyo walcasaa iyo walqafaa soo ma jeedid alif baa ku wada taagan sababtu maxay tahay aliftaa asalkooda muxuu yahay waaw weye baaraka allahu fiikum markii aan sheegay daalika aan sheegay xusay ixtajta waxaa u baahatay ama u baahda anigu tu'dheh ilaa dikri qaanuunin qaanuun iyo xeer xusidii yatamayasu bihi lagu kala soocayo dawaatul waawi iyo min dawaatilyaa lagu kala soocayo fadakartu waxaan xusay annahu wariyo shaaniye idaa ashkala amrulficli hadduu kaa dhex galo wasaltaho waxaad ku xiraysaa bitaa'il mutakalimi ku xir aw ilmukhaatabi ku xir famahmaa mid kastoo dahara muuqda fa huwa asaga ayaa asluhu ahe alaa taraa heedhe miyaadan u jeedin annaka taquulu inaad idhahaysid fii ramaaya wahud ramaytu iyo wahadaytu soma jeedid wa fii dacaaya wacafaana dacawtu iyo cafawtu soma jeedid wayda ashkalahad intaa waa ficilkiiy ficilku hadduu kaa dhex galo ta godan raaci waa intaa leeyahay yaa ra'aa ra'aa see loo qoraya yaa qudaar baa loo qoraya soo maa maxaa keenay ra'aytu ka yaadu soo waidaa ashkala hadduu dheh galo amrul ismi uu dheh galo nadarta waxaa fiirinaysaa ilaa taniyatihi nadarta waxaa fiirinaysaa u jeedinaysaa ku fiirinaysaa ilaa taniyati mutananimadiisa famahmaa mid kastoo dahara soo muuqda fa huwa asluhu weeyaan alaa taraa heedhe miyaadan u jeedan annaga taqoondhahaysi filfataaya walhudaaya inaad dhehi karta alfatayaani walhudayaani soo ma jeed alcasaawani walqafawaani wamaa axsan alla maxaa ka wanaag badan qowla shaatibii ka wanaag badan raximahu llahu tacaala yaa caalimkii weynaa weeyaan reer andulus buu ahaa ninkaas andulus wa tahniyat lasmaa'i takshiifuhaa wain raddaata raddaata radhee radadta ilayka alfiicil saadafta man hala waa dawiile wa taniyat lasmaaci magacyada in muhano laga dhigaayo tagshifuhaa bannaankay keenaysaa wey asalkeedii warkaama ku dha horta labadii qaacido halbed kuu keena in juisim garan weyda alifta sida loo qoro inaad muhano ka dhigto waxay caddaynaysaa alifta asalkeedii ku fanta horta markaas waa in radadta haddaa celiso ilayka xaggaaga u soo celisoficilka xaggaaga usoo celisana saa dafta waxaa helaysaa man hala makaano aroor fiican baa helaysaa wey meel fiican oo ka aroortida saxna ka soo heshid baa helaysaa weeyaan muxuu ka wadaa tanna waa ficilkii ti hore waa isimka musannan ka dhig ficilkana ta raaci wey macnuhu radadta ilayka alficil muxuu ka wadaa yah radadta soo celiso ilayka xaggaaga u soo celiso yani aad isusoo tiiriso wey ficilkii marka labadii qeexaydba soo meesha kuma sheegin wa qaala alxariiriyu wuxuu yidhi saaxibulmaqaamaati weeyaane raximahullaahu tacaala isagoo shiikhu shiikhan xariiri hal qaacida buu laba beed ku sheegay shiikhii horena hal beed buu labadiiba ku sheegay soo ma jeedid idalficlu yowman qow macanka hijaa'uhu faalxiq bihi taa alkhiaabi walaa taqaf idaa cilliga alficlu ficilku yowman marka idaa iyo alficlu iskuma xigi karaan idaa meeshaa ku aragtid ficil baa la socda idaa qumma usoo qadar idaa qumma hadduu dhehgalo adii la dhehgeliya alficilu ficilka iyo ma maalin qumma la dhehgeliya canka xaggaaga hijaa'ahu xuruuftiisa fa waxaa haleeshiisaa bihi ficilka waxaa leejitaa almukhaadabi haleeshii khidaab walaa taqifana ka joogsan ee ku soco wey ku ahri yani ku ahri fa in taraa wadaa aragto bilyaai mid ku yimi yowman maalin ah marnaba haddaa isagoo ya wata aragta katabtahu yaadii baa qoraysaa katabtahu waa qoraysaa hu hu alifsiidhe ama hijaagii xarafkii biyaa'in iyo ahaanba u qoraysa wailaa miyaa fa huwa isagu yaktub wuu qoraahaya fa huwa isagu yu'tabu waa la qoraa bil alif baa lagu qoraa wey hamsatul wasli xamsatu smiin bikasrin wadamin wastin wabnin wabnumin wabnatin haye wamri'in wamra'atin wataniyatihinna wathnayni wathnatayni waalghulaami waaymunillaahi fi lqasami bifatxihima aw bikasri aymuni hamzatu waslin weeyaan ay tahbutu ibtidaa'an watuxdafu waslan wakadaa hamzatun hamzatulmaadi lmutajaawisa arbacata acrufin kama kastakhraja wa amrihi wa masdarihi wa amri hulaaثihi kaqtul waqzuwi bidamihina wadrib wamshu wadhab bikasrin kalbawaaqi wuxuu yihi sheikhu raximah ullah hada kani alfaslu waa fii dikri hamsaati lwasli weeyaan wahiya hamsatulwasl haddaad maqashay allatii weeye tahbutu fi libtidaaya ku sugnaanaysa wa fi lwasli la tuuraya waalkalaamu fiihana fi faslayn laba arrimood baa lagaga hadlaa buu yidhi kow fii dabdi mawaadicihaa boosaska ay gelayso in la qeexa horta fanaquulu waxaan dhahaynaa qad istaqara wuu sugnaaday ana alkelimata kelimadu imaa ismun aw ficlun aw xarf inay tahay soo maah fa ama lismu miyaa falaa takuunu hamsatuhu hamsata waslin ilaa fii nawcayn sideedaba isim haddaa aragtay hamsadiisu hamsulwasl maba ahaba laba qaybood marka laga reebo asal maxaa u marka qadci axaduhaa asmaau magacyo hayru masaadir aan ahayn wahiya casharatun weye maxfuudatun saasaan lagu xifdiyayo qiyaas male weeye qiyaas hee malaha ismun weeye wastin habarta wey wamnin wabnatin wabnumin wamru'in wamra'atin wanaani wanataani wamnaani wamnataani wamnamaani wamra'aani wamra'ataani intaas oo laysku daray saasaa lagu arkay ayagoo hamsul wasl lagu akrinayo warkamagu dhaca horta wa ayaga iyo muanooda ibnun sahal wiil maahan laba ka dhig ibnaani waa hamisulwasli wey intaa marka saa u qabaysa qaala allaahu tacaala farajulun hayeh wa mra'ataani bikhilaafi ljamci asagu jamci kuma jiro hadday jamca noqdaan fa ina hamasaatuhu hamasaatuljamcigu hamasaatu qadcin weeyaan asaga qadcin ka dhigaysa marka maxaa wasliya tobankaa soo sheegnay mufradkooda iyo musanahooda qaala allahu tacaala in hiya maa hiya ilaa asmaaasmaa eeg ismun waa wasli ismaani waa wasli asmaana qaci weeyaan faqul dheh tacaalow warkaalaya nadcu abnaa'anaa abnaa soo jeedid waa la qadcinanaya waa abnaaku waa la qadcinanaya annawcu haani inta horta waa maxfuud ayadu qaacido ma waa maxfuud simaacigu haas lagu maqla maogta saasaa hee lagu maqlay asmaa'un weeye hiya idoo masaadiru ah wahiya masaadirulafcaal khumaasiya weeyaan masaadirta afcaasha khumaasiga ah shanlayaasha soo garamaysaan kalindilaaqi waliqtidaai wasudaasiya kalistikhraaj masaadirtaasna ayagana waa hamsadooda waa hamsulwasli weeyaan warkama ku dhaca horta wa ama alficlu xagga ficilada sooma marka isimkii maxaa wasli ka noqday kuwa hayru maxfuud ah kuwa maxfuud ah oo simaaciya iyo kuwa hee masaadirta sudaasiga iyo khumaasiga wa ama alficlu miyaa fa in kaana mudaarican hadduu yahay fa hamsatuhu hamsatu qadci weeyaan ficilku hadduu ficil mudaarica yahay ficil maadiya mudaaric kadhig lagu yiri xamsadiisu waa qaci maxaa ka bilowso a kama bilowdaan adaas waa qaci meelay timaadaba warkama kudhaca horta kow acuudu naxw acuudu billaahi wa astakfir llaha waaxmad llaha wain kaana maadiyan miya asaga kala gurayaa fain kaana hulaahiyan hadduu yahay aw rubaaciyan uu yahay fahamasaatuhu waa masaatu qadcin wayaasna asna xaggaa u dar fathulaahiyu miyaa naxwi akhada yaakala warubaaciyuna naxwi akhraja yaacda fain kaana khumaasiyan aw sudaasiyan fahamsaatu hamsaatu wasna yay raaceen asalkooda oo ah masaadirtii bay raaceen naxwu inalaqa iyo istakhraja oo kale wa ama alamru miya fain kaana min arubaaciyi aduu ka yimaaday fa hamsatu hamsatu qadcin weeyaan ka qowlika lasid yaa zaydu akrim camran wayaa fulaanu ajib fulaanan wa ama alxarfu miyaa falam tadkhul calaya hamsatu waslin maba gashaba ilaa cala laami laamtii mooyaane fii naxwi qowlika algulaamu oo kale taas bay gashaa bes walfaras oo kale wa can khaliil waxaa laga soo wariyey anaa qadcin way laftigeedu cuumirad waxaa loola dhaqmay fi darja dhexda xaggeeda markay dhexda gasho mucaamalaat alwasli baa loola dhaqmay weeyaan takfiifan ayadoo la fududeynayo darteed oo maxaasaa lowla dhaqmay likasrat listicmaali isticmaalkeeda inuu badan yahay daraadeed kamaa xudifat ilhamsatu hamsadii in la tuuray min khayr iyo washar oo kale fi lxaalatayn labada xaal litakfiifi sheikhu daliil buu keensanaya muxuu yidhi al hamsada wato maxaa weeye khaliil qadici oo waa watan hamsada laga boodi karee walxamdulilahi dhahayso ka boodaysid hamsadii wuxuu yidhi waa cumila mucaamalata mucaamalat alwasli oo in mucaamalat alwasli wax looga tegi karo caddeen u keen keen caddeynta khayrun iyo sharunba akhyar iyo ashyar bay ahayd buu yidhi lilkhifa ayaana looga tegay saasoo kala tanna loola dhaqmay buu ku leeyay isugu xidhan tahay yaa wabaqiyat xuruufi hamazaatu hamzatu lqadci weeye naxwu aw oo am iyo aw iyo an alfaslu thaani fii xarakati hamsat lwasli ukaadi marka warkan kuusoo koobo maxaa hamsatu wasli noqda way kooban yihiin o qaacidadu kuu sheega sheikh muxuu ku yidhi xamsatulwasli waxaa meesha ugu horeysa kugu ururiyey xamsatulwasli waxaa noqda xaggaa u fiirso khumaasiga iyo sudaasiga masaadirtooda iyo maad iyo ficiladooda selma socotid iyo ficiladooda iyo amarkooda intaas waxay noqdaan waxay noqdaan ii sheeg wasli bay noqdaan wasli bay noqdaan hamsatulwasli ayay markaa muxuu ku leeyahay sheikhu fiiri wakadaa hamsa hamsatulmaadi koow almujaawiz arbacat iyo wa amrihi iyo wa masdarihi iyo wa amri thulaathiy intaas waa mislwasli wixii ka soo hara qadci buu noqonayaa marka waaya alfaslu thaani fii xarakati hamsatilwasli weeyaane iclam see loo xarakeynayaa hamswasl inay tasmaana soo ogaan xagee hamswasl gashaa baan idhi xaggaa magacyadaaye toban magacoo maxfuuda iyo masaadir sudaasi iyo masaadir xagga ficiladana maxay gashaa baan idhi waxay gashaa baan idhi haye horta ficil mudaarica hamsada lagu bilaaba waa qadci ayuu xagga iska dhig ficilka maadiga iyo hulaafigaana asna waa qadci rubaaciguna waa qadci maxaa soo haray khumaasiga iyo sudaasiga maadigooda iyo amarkooda soo maa iyo amru hulaafi intaasaa soo hadhay sidee loo xarakeynayaa marka kataba yaktubu uktub soo hamse ma taal uktub waa amru hulaafi daas see u fi xarakati hamsati lwasli iclam waxaa ogaataa ana minha maa yuxaraku bilkasri fi lakari mid inta badan hoos dhig saaro inta badan wabidamina la saaro fii luqatin daciifa markii luqad daciifa la arko wahuwa ismun wey ismuntaasi ismun soo ma jeedaan marna hoosdhig baa la saaraa sida badan ismun baa la dhahaa marna godaal baa la saaraa usmun baa la dhahaa waa luqa daciifa waqad ashartu ilaa daalika biqowlii baan kugu ishaaray xamsatusmun xamsatusmun anoo ku idhi bikasrin aw damin yaa wa minhaa waxaa ka mid a maa yuxaraku mid lagu xarakeeya bilfatxi khaasatan weligeed kordhiga la saaraya wahiya hamsatun laa min tacriif wey al tan ah wey weligeed ba kordhiganta wa minhaa waxaa ka mid a maa yuxaraku bilfatxi wax kordhig la saaraa ka mida kordhig baa la saaraya fil afsax sida qaalibkaa weeyaan oo bilkasrin fi luqa daciifa wey sida aymunu sida hee yaa ii sheegay sida aymuntani almustacmalo loo isticmaalo filqasami loo isticmaalo fi qawlihim ah aymunullaahi la afcalanna wahuwa aymuntan khaldine ismun weeye mufradun oo mushtaqun laga keenay min alyumni iyo walbarakati laga keena maaha tii dhaarta maaha waa mid laga keenay barakada laa jamcu yemiinin yemiin jamceedi ma aha buu kuleeyahy warkaama ku dhaca horta khilaafan lilfaraai fara waqad cashartu waa inshaaray ilaa hada qismi aw aladii kii qablahu ka horreeyey biqowli warkay bifatxihimaa oo bikasri hamse aymun aan kugu ishaaray oo minhaa waxaa ka mida maa mid yuxarak lagu xarakaya bidami lagu xarakaya faqad wa huwa amru hulaaiy weeye amru hulaaiyga maxaa lagu xarakaya wuxuu ku yidhi damo sida hee waa goormo shardi baa ku xiran idan damma haduu gudmo haaliu waa xarafka saddexaad daman godaal muta'asilan asal ah naxwi uqtul waktub sama gudna ta'day ta'du wadkhul wadakhala taxta qowlinaa markaanu idhi muta'asilan markaan idhi asal ah waxaa soo galay naxwu qowlika lilmar'a ku tidhi uqzii yaa hindu maxaa ku dhahaysaa uqzii zaad waad hoos dhigaysaa uqzii oyba hoos dhigan lianna aslu wuxuu ahaa uqzuwi buu ahaa uqzu xarafka saddex marka maxaa saaran godaal wakaa bidami zaai wakasir waaw fa uskanatil waaw baa la reebay lisidqaali culays darteed uma xudifa adna waa laga daba tuuray haddana liltiqaa'i saakinayni soo ma jeedid markaasaa waa ku sirati zaau zadii baa la hoos dhigay litanaasubi liyada si ugu cuntanto godayaamla uqzu miyaa la dhihi karaa uqzi waa in yac reeban la akhriyaa oo waa faacilkaiya miyaa la tuuri karaa maya waqad ashartu waan ishaara ilaa haadaa taa aan kuu sheegay bitamhiili biqowlii uqzii markaan kuu tusaalaynayay intaa xataan kuu sheega ku hoosu dhawiye wamahaltu qablahaa uqzu baan kuu sheegay liunabiha saan kuugu caddeeyo calaa ana alasla inuu yahay uqzuwi uu yahay bidami bidaliili wujuudihi hee bidaliili daliil waxaa kuuga wujuudihi inay joogto idaa lam tujid yaaulmukhaadaba <laughs> haddii meesha waxaa kharibaya yaaulmukhaadabadee haddays yaaulmukhaadaba joogin maxaa dhahaysa kaxaa kartaa uasalkiiba ku joogtaa waraja canhu waxaa ku baxay qowl naxwu qowlika umshuu imshuu baa hoos dhigsaya imshuu shiimkasoma godna ina waa dhahaysaa asalku muxuu ahaa alagoodo maxaa diida tan tan kuma jidhowdfa inahu maxaa yeelay yubtadau bilkasra lagu bilaabanaya liannahu asluhu kasra ayaa maxay u tahay lianna asluhu wuxuu ahaa buu yidhi imshi yuu buu ahaa imshi yuu bikasri shiini wadamilyaay fa sukinat ilyaau baa la hoos dhigay baa la reebay dhedhilistidqaaliudifad waa la tuura liltiqaai maxaa kusoo muuqda marka imshiw im shiw marka talyaani wey maaha haye markay kusoo muuqdaan maxaa la sameeye uma kadib dummat shiinu shiintii waa lagooday imshuu baa lay sabab litajaanus ilwaawi si wawda uga la oo ugu cunnaato walitusallim ee si looga nabadgalo min alqalbiyaaan ya in loo rogay wowdii wowdinaasalkayadayawd waa faacil soo maahan faacilkin ya loo rogana si looga nabadgalo hee ila markii imshi la yidhaahdo ama waa in ya wowda la rogaa ama siinka waa in la godaa kee fudud baa la qaatay marka maxaa la qaatay cabdul shiinka in la godo warkaama kudhaca horta waaya meeday walixaada ayaa muhiltu bihi fi lasli limaa yugsaru maca tamhiili bidrib xaggaasaan kugu daray kugu dara buu ku yidhi qolada idrib baan ku raacsiiyey litanbiihi saan kuga calaa annahumaa min baabin waaxidin inay yihiin wainamaa mahaltu bihi idhab waxaan tusaalo kugu keenay dafcaynaa meesha ka saaro litawahumi man cid ismoodsiintiis iyo tawahumi ismoodsiinaaya annahum iyagu idaa damuu hadday xaggaas ka fiiri wuxuu rabaa inuu maskaxa kugu soo dhacaya hee inuu kaa saaro rabaa meesha idhab idhab waxaan kugu keenay inaad maskaxda ka saartid barnaamij ah barnaamijkee waa kan maskaxda ka saaraysid muxuu yah waa kan muxuu yidhi inuu qofkii ismoodsiiyhee annahum iyagu idaa dammuu markay godayeen fii mitli uktuba godayeen ta aday ka soo eegteen koow <laughs> haye wa kasaruu way hoos dhigeen fii mitli idribna ra aday inay ka soo eegteen warka meela socota horta haye maxaan ka dhalanaya markaa fa yanbaqii markaa waxaa haboon an yaftaxu inay gordhigaan fii mitli idhab ilay hadanka laga soo eegto hada ka soo eego dee hada maxaa saaran kordhig ka soo eego taasna qofka kusoo dhacaysa buu yidhi yaqa id uktub ta'du way godonta ow saasaa loo godaa alifta war fiican weeye haye tii kan maxay yah idrib ra'daa hoos dhigan kaasaa hoos dhigaa alifta len qaacida sax u haysanayaa moogta taasaan ka baqay buu yidhi inuu qofka ismoodsiiyo saasa marka idhab kuu keenay kor dhiganoo hamsadun u hoos dhigan tahay oo maxay tahay saasa waxaa u samaysa waaya fayanbaii waxa habo marka qofku sarca dhiciyo an yaftaxu inay kordhigaan fii milihaa idhab liyakuunu say u ahaadeen oo kale qadraacu kuwa ilaaliyey liyakuunu say u ahaadaan dheh qadraacu kuwa dhowray bixarakati lhamsati mujaanisatan xaalay tahay xarakati thaalii qaacidadaas marka meesha kala soo baxay ardaygu arrinkaana sax maahu yidhi wainamaa lam yafcaluu dalika sidaa waxaysan u samayn lianlaa yaltabis isaga dhehgelin bilmudaarici mudaarici almabduu'i bilhamsi ku bilaabnay fii xaalati lwaqf marka lagu istaagayo adhabu waan tegayaaba la horta adhabu soomaaan ku istaag ilaan waqfaa soo dhigan soo reebayo adhab marka adhab markaad tiraahdo iyo ficilkii amarkaayo ah idhab a u qaadatay adhab in loo ahriyo suma eka taas darteed ayay oga bedeleen waxay dhaheen hamsadaas dhemagaranasaa eh, eh, iisha wax magaceed meesha dhexe hadday kor dhigan tahay hamsada hoos saasay kuu dhaheen weeyaan wadaalika waaya wa minhaa maa yugsalu laa hayru wahuwa albaaqi weyaane udaalika aslulbaabi khaatimatulkitaabi kitaabkii khatimaadiisii mhm wahaadaa kani aakhiru maa kii aakhirkiisa weeye aradna aanu damacnay imlaa'ahu yeerintiisa fii haadihi lmuqadama inaan ku xusno imla' inaan ku samayno oo aanu hee ku xusno amla calayma alqaahwi waliyumlil ladii calayhi lxaq so qur-aanka ma jiro ha qoro weye macnu ama aan sheegno waqad jaa'a wuuna yimi bixamdilaahi ilaahay xamdigaas oo ku dheehan muhadab almabaani jismihiisuu hagaagsan yahay mushayid almacaani macnihiisu uu sareeyo muxkama muxkamalkaami axkaamtiisu ay sugan tahay mustawfa alanwaaci noocyadiisu ay dhammaystiran yihiin iyo walaqsaami qeybihiisu taqaru ay ku doogsanayso bihi kaa caynulwaduudi midka wax jecel ishiisa watakmadu bihi ay ku daaf yeelanayso yaa ay isla bedelayso oo ay ku daaf yeelanayso dhe haye ama ay ku daalanayso waan la dhihi karaa waaya mm-hmm. ay isla bedelayso ee ku daaf yeelanayso bihi ljaahili jaahilka naftiisa alxasuuda ee xaasidka ah oo iskuba isla bedelayo marka waa qaracmaya moogta abeentiis bal ahriya wax badan baa laga soo helayaa khaladee saasuu dhahaya in yaxsuduunii fa innii hayru laa'imihim qablii min annaasi ahl qablii min annaasi hee ahlulfadli qaad xusidu inii yaxsuduunii hadday i xasdaan fa innii anigu hayru laa'imihim mid canaananaya keyrkood baanahay keyrkiis baan ahay qablii hortaydo minannaasi ayaa ahlulfadli ahlufadligii qad xusiduu la xaasiday soo ma jeedid marka ahlulfadli waa godaysaa waagod maxaan haysaa xusida u keen xusida waa la xasday ahlulfadli waxaa ku jiray ishtiqaal fadaama waxaa u joogto noqday lii aniga iyo walahum iyaga maakiibaa u joogto noqonaya bii aniga ii sugnaa iyo wamaakiibaa u joogto noqonaya bihim ayaga u sugnaa <laughs> yacni mid kastaba meesha meesha uu wax ku haya ayuu ku joogayaa wey aniguna cilmiga meeshaan ku hayaan ku joogayaayo ku wadayaa ayaguna xaasinimada meesha ku hayaan bay ku wadayaan wey haa warkama kudhaca horta wamaata waana dhinteen way akarunaa badankayo kaydan caro bimaa yajid wuxuu helaya ah wuxuu helayay yani uu dareemayo uu ka cara qabo weeyaan bisababi maa yajid wey ana anigu alladii kii baan ahay yajiduunii ay ka helayaan fii suduurihim laabtooda midka laabtooda ku jira oo mashquuliyey nimanka xaasidiinta waa kee buu yidhi waa aniga buu yidhi waa aniga mhm. laa artaqii korimayo sadran laabasho yacni kor ugu socomaya inaan laabto oo u laabto meelaaan ka soo tegay minha xaggeeda walaa aridu mana doonayo wa ilallaahi alla xaggiisa ayaa alcadiimi allihii weyne arqabo aan jeclahay an yajcala inuu ka yeelo daalika kaa liwajhi ilkariim uu ka yeelo masruufa mid loo bixiyey wa calaa nafcina bihi mawquufa mid loo xiray oo la dabray wa an yakfiina inuu naga ilaaliyo sharal xusaadi naga ilaaliyo wa allaa yaftaxana inuusan na fadeexin yowmal ashhaadi maalinka isu soo baxoo la is arkahayo yomun bimanihi galadiisa wa karamihi karaamadiisa innahu alle alkariimu weeyaane aljawaadu ee deeqsiga ah walxamdu lilaahi waxdah wasalawaatuhu wasalaamuhuna calaa sayidinaa muxamed aat korkiisa wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waqti ayaahu noogu khatin lanaa anaga minka xaggaaga bikhayrin khayr ilaahu noogu khatin weeye halkaas ayaa noogu dhammaaday kitaabkeeni qadru nadaa wa baldu sada wuxuu noo dhammaaday maanta oo bishu tahay tobankii bishii tobanaad laba kun iyo labaatan iyo labo isagoo ah konton iyo sideed darsi ilaahay waxaan ka baranay inuu nagu anfaco cilmigii aan ka baranay inuu naga yeelo kuwo aakhira iyo adduunba cilmigaa meesha ay ka barteen naftooda ku anfaca ilaahay ku caabuda bulshada aan aqoonna gaarsiiya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga yeelo nagu daro dadka cilmiga ay baranayaan uu anfacayo allaahuma inaa nasaluka cilman naafican allaahuma innaa nacuudu bika min cilmin laa yanfac cilmi nafaca laydhaaan ku weydiisanaynaa sidaa ogtihiin kitaabkan waa kitaabkii shanaad ee fanniga naxwada ajruumi cimriidi kawaakib mulxa iyo qadri shantaas maanta waan ka falaxalanay ilaahay ayaana noo gartay ilaahay ma garanaysaa awooddiisa ayay ahaatay xeelad iyo awood anagu aan leenahayna kitaabka kuma aanan dhammayn kumana aanan bilaabin ee waxay ku ahaatay intaasoo dhan waafajinta alle iyo alle subxaana wa tacaala inuuna karsiiyey aniga iyo idinkaba waxaan dardaarmayaa in la dadaalo faanoola fari kama qodna kitaabkeena waxaana sugaya alfiyatu bnu maalikin oo aan kusoo khatimi lahayn silsilada hadduu alla idmo insha allahu tacaala hawsha barnaamijka xafladiisa iyo aan ka wada hadli doonaa wassalaamu calaykum waraxmat